bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin musanifkii abu cuthmaan asaabuni kitaabkiisaan ku dhex jirnay waxaan maanta ka hadlaynaa alkhayru wاshar cinwaankaas uu muxaqiqa u sameeyey khayrka iyo sharta labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala taqdiir min allahi inay yihiin yuu musanifka meesha noogu sheegaya waxaad ogtahay min arkaan اliimaan waxaa kamida ah aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih yacni waxaa lagugu qadaray ama khayr ha ahaadaano ama shar ha noqdaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala ay xaggiisa ka ahaadeen haddii adig lagu abuuray caruur lagu siiye dhaqaale lagu siiye caafimaad lagu siiye khayr oo dhan ilaahay baa iska leh haddii ay jira ku qabatay haddii aad macnaha faqiirtay haddii aad dhimatay kulli daalika ayadan waxa weeyaan min allahi tacaala oo shar adiga kugu dhacday iyo khayrka kuu yimid labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala addaaru <clears throat> wanaaficu inuu yahay inaad rumaysid waay marka masaladaas waxaa weeyaan eh, mas'ala mutafaqa bayna ahli اlislaam <clears throat> lowlaa markii laga reebo qolada muctasilada ah oo dhahayso sidaan shalay hore u soo sheegnay qofka adoonka ilaahay baa abuuray adoonkana afcaashiisa asaa abuuranay oo marka hadduu shar qabto ilaahay shaqo kuma laha adoonkaas hadduu wanaag qabtana sidaasoo kale asaa iska leh marka sidii hadhow haddii loo ciqaabo ama thawaab la siiyo ay gar u noqoto bani aadan caqligiisa sidaasuu ku qadaray nusuustan dhan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa inuu nagu qadaray ay tusinaysoo dhan indhahaa laga laabtay shubha yar oo qofka caqligiisa uu ku abuurtay yaa nusuustii oo dhan wuxuu uga dhigtay micwala hadmin inuu macnaha ku baabi'iyo marka musanifka asaaba wax kaaga sheegi doono waxau leeyahay wayashhadu ahlu sunnati wayactaqiduuna ana alkhayra washara wاlnafca wاdura bqadاء اllahi waqadarihi laa marada lahuma walaa maxiisa walaa maxiida canhuma wayashhadu ahlu sunna waxay qirayaan oo wayactaqiduuna ay ictiqaadinayaan ana alkhayra iyo washara khayrka iyo sharta iyo wاnafca wadura nafciga iyo dhibka biqadaa illaahi intaba ilaahay qadihiisuu ka ahaa ay ku dhacayaan biqadaa illaahi bay ahaadeen iyo waqadarihi qadarihi ilaahay wuxuu qadaray marka hore ilaahay subxaanahu watacaala tacaala horeybu waxaan usii ogaaday cilmullaahi oo azali ah iyo haddana mashiiadiisa iyo taqdiirkiisa yay haddana raacday oo ilaahay marka siduu wax u ogaaday inuu adoonkan waxaan samay doona waxaan ku dhici doonaan keyta wa keyta yaa hadana la qoray inay sidaas u dhici doonaanuna ilaahay ogolaaday jalla jalaaluhu wa mashiicadiisi marka intaba khayr iyo shar nafci iyo dari biqadaa illaahi wa qadarih laa marada lahumaa wax celi karana ma jiraan oo khayrkuu ilaahay kugu qadaray cidkaa hor istaagi karta ma leh qaab qaabdare nicmo ilaahay qofka markuu siiyo inuu qofkii la carcararo oo dadki inay ka qaadi karaan ou aamino waxa weeyaan ilaahay subxaanah watacaala asaa ku siiyey nicmadaas haddaad doontid inayna kaa teginne shukrigeeda la imaw la in shakartum la asiidanakum marka sidaas buu ilaahay kugu baaqiyey laha nicmo kasta haddaad ilaahay ku shukrisid <clears throat> waxa weeyaan way kuu baaqi ahaanaysaa sharta hadday kugu dhacdane waxaa looga badbaadi karaa inaad ilaahay u dhowaatay jalla jalaaluh marka laba mid unbay bay noqonaysaa in ilaahay dhibki kaa qaado iyo inuu ilaahay subxaanah wa tacaala kuu fududeeyo oo sabarkeedana uu kugu arsuqo oo markaa wixii u ay ku fududaadaan waxaad arkaysaa laba qofood oo isla musiiba ay haysata ama ninkaa mathalan waa faqiir kanna waa faqiir baynamaa ninkan faqiirkan aad arkaysa asagoo saabir a ku kalsoon qalbigiisa uu furan yahay khayrkana ilaahay ka rajaynayo midkan kalena waxa weyaan halac iyo argagaxiso argagax baa ku jiro oo waxau leey maxaa arintan iigu dhacda aniga baahidan xad maxay tahay inta u tag inta tuug inta wax kasoo xad marka labadii musiibadi way iskula dhacday laakiin ninkan muxuu sidaa ugu tasarufayaa liannahu ilaahay subxaanahu watacaala buu uu raalli ku yahay wixii uga yimaado asigana sababkii unbuu samaynayaa fii nihaayati almataafna ilaahay subxaanah watacaala kurbadaas wuu ka qaadaya marka laa marada lahumaa walaa maxiisa walaa maxiida ka iilashana ma jirto maxiid iyo maxiis isku macnowa canhaa canhumaa labadii lagama weecan karo oo waxaa weeyaan haddii ilaahay kugu qadaray in dhibkaas uu kugu dhaca biayi sabab aad samaysid kii kugu dhaca la yidhaahda laakiin mid adiga aada shaqo ku leedahay ilaahay inad subxaanahu wa tacaala maalin fulaan inad dhimato hadduu kuu qadaray haddii qadarka ilaahay kor kaaga yimaaday adigoo asbaabtii samaynaysid inaadan dhibkaas kugu dhicin wax mashaakil aad ku leedahay male laakiin ninka haddii usdila mathalan waxaa waye qadarkii ilaahayna wuu ku fulay laakiin sabab buu asiga gacantiisa isugu noqday marka waxa weyan waa lagu ciqaabay markaasuu uri walaa yusiibu lmara qofkii ma asiibayo ilaa maa shay mooye katabahu lahu rabuhu rabbigiisa wuxuu u qoray unbaa qofkii ku dhacay caqiidadaas weeyaan qofkii inuu ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'ahaa ina dalika cala allahi yasiir ilaahay wuxuu nagu yiri jala jalaaluhu waxa dhacayo masaa'ib ah koonkan ka dhacayo kulu daalika horay bay u qornaayeen in arintaas ay ilaahay u ogaado hore u qorana wax u fudud weeyaan ilaa fi kitaabi min qabli an nabraha maa asaaba min musiibati ila biidni اllah waman yumin biاllaahi yahdi qalbah marka yahdi qalbahdaas waxaa weeyaan waa sabarkii iyo taxamulkii musiibadii la taxamulay walow jahida alkhalqu dadka hadday isku dhibaan an yanfacuu inay anfacaan almara qofkii bimaa shay ay ku anfacaan lam yaktubhu llahu lahu ilaahay uusan u qorin lam yaqdiruu calayhi ma kari karaan walow jahiduu hadday isku dhibaan an yaduruuhu qofka inay dhibaanne bimaa lam yaqdihi illaahu ilaahay wuxuusan xukumin ousan u qadarin lam yaqdiruu ma kari karaan marka fiiri caqiida haabita a weeyaan qofka waxa weeyaan inkastoo asbaabti ou la imaanayo haddana meel inay u taala la rabaa oo haddii si kasta aad sabab u bixisid wuxuu ilaahay kuu qadari ku dhaafi maayaan khayr iyo shar waxay ahaadaanbu marka sidaas baa la doonay walidaalika waxaad arkaysaa nin wax ka shaqo badan ayn jirin habeen iyo maalin orday maca daalika luqmata ceyshihi inuu soo taxsiiliyana ay ku adag tahy oo maanta waxa weeyaan wuxuu ku leeyahy waa qadadii iyo quraacdii waa ii goysa nin camal yar buu qabanaya waxaad arkaysaa xoolaha ilaahay uu siinay marka sabab kastoo aad bixisid macnaheeda musababki inaad helaysid ma ah liannahu qadar ilaahay baa ka horeeya oo markaa in lagu qadaraa yaa ilaahay subxaanah wa tacaala yaa ka horeyso wax adiga aad qabanaysid calaa maa warada bihi alkhabaru iyadoo aan u rumaynayna sida khabarka uu soo arooray can cabdilaahi bni cabaas radia allahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayh wasalam musanifka hadda marku wuxuu bilaabay kitaabka aad inuu soo gaagaabiyo liannahu hal baab buu ku fogaaday oo baabu nusuul illaahi tabaaraka wa hadda xadiidkaas xataa inuu sheega wuxuu waa kuu ishaaray keli ah xadiid ibni cabaas siduu kusoo aroortay yaan qadarka ilaahay u rumaynaynaa buuri marka xadiid ibni cabaas hadda waxaa loo jeedaa xadiidkii nebigu uu ku yiri yaa ghulaamu inii ucalimuka kalimaatin ixfid allaha ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ixfad illaaha yaxfadka ilaa an qaala sala allahu calayh wasalam waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka bishayin ila bishayin qad katabahu allahu calayk xadiidkaas ibna cabaas waxaa wariyay alimaamu tirmidi fi sunanihi waana xadiid oo saxiix oo imaamu tirmidi yaa saxiix yeelay marka macnaheedu waxay tahay waclam ogow ana alummata low ijtamacat ummada dhan haday ay kulanto calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan lam yanfacuuka kuguma anfici karaan ilaa bishayin maahine qad katabahu allahu laka ilaahay uu kuu qoray wuxuu ilaahay kuu qoray hadday isku yimaadaan inay kugu anfacaan waa dhici kartaa liannahu qadar ilaahi horo walow ijtamacuu hadday u kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan lam yaduruuka ku dhibi karaan ilaa bishayin maahin qad katabahu allahu calayk macnaha qul lan yusiibanaa ilaa maa katabah ilaa maa kataba allahu lana huwa mowlaana aayadii qur waa nabiga saas ku dheheysa <coughs> alxamdu qul lan yusiibanaa na asiibi maayo ku dhahalir ilaa maa kataba allahu lana ilaahay wuxuu noo qoray maahin marka saasaa la rabaa qofka muminka caqiidadiisa inay thaabit tahay asigoo sababkii la imaanayo haddana in wixii ilaahay uu qadaray aysan dhaafaynin ayb wa qaala allahu caza wajal wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huu wain yuridka bikhayri falaa raada lifadlihi wa in yamsaska allaahu ilaahay hadduu kuugu asiibo bidurin dhib hadduu kuugu asiibo falaa kaashifa lahu dhibkaas wax faydaya ma jiro ilaa huwa asiga mooye wa in yuridka bikhayrin ilaahay hadduu khayr kula doonane falaa raada lifadlihi fadliga ilaahay uu ku sii cidcelin karta ma jirto fiir qaacida waaweyn weyn weeyaan oo qadarka ku saabsan maadaama qadarka sirullaahi uu yahay oo qofkii laga yaabo wax badan inuu hadduu caqligiisa u yirahdo waa qadarka ilaahay baa aan ku fahmaya waxa weeyaan wax badan buu talaqbud gelaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa noo soo koobay wuxuu ku leeyahay ilaahay dhibkii kuugu dhaco cid aan ilaahay ahaynoo kaa qaadi karta ma leh khayrku ilaahay ku siiyana wax kaa hor istaagi kara ma marka qofkii waxaa weyaan طumaniina yuu samaynaya laa yakhaafu ilaa min allahi walaa yarjuu ila allah tabaaraka wa tacaala saasaa ka laasimayso in maadaama dhib wax kugu qaban kara ilaahay uu yahay inaad asiga mooye wax kale aadan ka cabsanin wax ku anfici karo khayrku sii kara haduusan jirin ila allahu tabaaraka wa tacala waxay keenaysaa in asiga mooye wax kale aadan rajayn maa yaftaxi illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu sidaa weeyaan ilaahay wuxuu soo deeyo ou soo furo raxmad ah wax celi kara ma jiraan wuxuu ilaahay kaa qabto kaa cishtana cid kuu soo day karta ma jirto marka sidaas baa qadarka u yahay musanifku wuxuu leeyahy wa min madhabi ahli sunna sunada ahli sunna madhabkooda waxaa ka mid iyo wa طariiqihim maca qowlihim ayagoo dhahayo biana alkhayra washara min allahi wa biqadaa'ihi ayagoo saas dhahay khayrka iyo shartan ilaahay waaye ilaahay bay xaggiisa ka yimideen ayagoo dhahayo waxaa kamid e madhabkooda anlaa yudaafa ila llahi tacaala laa yudaafu ila اllahi tabaaraka wa tacaala maa yutawahamu minhu naqsu cala اlinfiraad ahlu sunna ayagoo dhahayo khayrka iyo shartaba ilaahay bay ka ahaadeen maca dalika waxay rumaysan yihiin annahu laa yudaafu ila allahi tacaala ilaahay inaan loo idaafay karin maa yutawahamu maa shay inaan loo idaafay karin yutawahamu minhu laga malaysanayo naqsun naqsi wixii loo malaynayo cala alinfiraad si gaara ah ilaahay looguma nisbaynayo marka wuxuu ku leeyahay annagoo dhehayno khayr iyo shar alqadaa walqadar bay ku tacaluqaan annagoo dhehayno yaa ta'aduban maca allahi yaa haddana khayrka aan ilaahay sharta ilaahay nooma nisbaynay walidaalika maa asaabaka min xasanatin min allahi wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika fiir xumaanta qofka inuu asiga isku nisbeeyo waay laakiin waxa xun ilaahay looma nisbeeyo asoo qadarka ilaahayna ay ku yimideen qadaha ay ku yimideen yaa taaduban maca allahi tabaaraka wa tacaala yaan waxa xun aan loogu nisbaynayn cala alinfiraad falaa yuqaalu lama yihahdo mithaal ahaan yaa khaaliqa alqirada walkhanaasiir walkhanaafisi waljuclaan sidaasuu yuu musanifka yiri yaa khaaliqa alqirada lama yidhaahdo allahad oo macnaha daanyeeraha abuuray iyo walkhanaasiir doonfaarada iyo walkhanaafisi baranbarada iyo waljucnaani midkan xaarka dildilaynayo juclaan waxa waaye waa khanaafista qeyb kamid a ah waaye dadka reer baadiyaha yaqaan xoolaha xaarkooda intuu aruuriyo markaasuu dildilaynaa godbow maanta dhanku daldalaya sidau leeyahy waqtiga abaar markay dhacda aada cuntid oday garguuris yaan annaga u naqaanaa reer hiiraan haddaan nahay oday garguuris aw xaar garguuris waxaa tiraabo juclaana la yidhaahda marka nebiga waatuu yiri dadkiina inaad aabbayaalkiina aada ku faatantaan inaad dhaaftaan aw layakuununa ahwana cinda allahi min aljuclaan yacni qofkii inuu haduu qabiilkiisa iyo dadkiisa inuu isku ammaano ou keeno inuu iska dhaafo inuu ilaahay dulleeyo ilaa xaar aruuriskaas oo kale wax ka hooseeya ilaahay inuu u dulleeyo labadaas mid unbay noqonaysa waxaa anaga hadirtaa maanta anu aragna qabiilka inuu yahay waxweyn ilaahay rasuulkiisana wuxuu iri qofka inuu inuu iska dhaafo arintaas iyo inuu nin dhaliil noqdo oo xayawaankaas oo ay xayawaanaanka u hooseeya kamid ah inuu kasii hoos maro labadaas midkeedunbay noqon doontaa marka lama yiraahdo wuri yaa khaaliq alqirada walkhanaazir wlkhanaafis waljuclaan lama yirahdo wa in kaana laa makhluuqa ilaa warabu khaaliquhu wa in kaana haba ahaada laa makhluuqa inuusan jirin mid wax oo la abuuray ilaa warabu khaaliquhu ilaahay unbaa abuuray annagoo og in qiradada iyo khanaasiirta iyo khanaafista ilaahay uu abuuray yaa haddana xayawaanaadkaas hoos hooso ilaahay keligood looma nisbee laakiin waxaad dhihi kartaa yaa khaaliqa alkhalqi oo ayaga dhinac bay kasoo galayaan infiraad ma ah yaa khaaliqa alinsi walxayawaanaat waad dhihi kartaa ayaga dhinac bay kasoo galayaan marka jamaac ahaan ilaahay waa loogu nisbay karaa laakiin infiraad oo si gaara ah oo yaa khaaliq alkhanaafis lama yiraahdo uu ku leeyahy taaduban maca allahi tabaaraka wa tacaala w fi dalika warada qowlu rasuuli lahi fi dalika warada qowlu rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam nabiga hadalkiisa midkaasuu ku soo arooray fi ducaai اlistiftaax ou nebig yihi tabaarakta wa tacaalayta wاlkhayru fi yadayka wاsharu laysa ilayka macnaha waxa weeyaan nabiga alayh الsalaatu wasalaam ducadii laga xifdiyo waxaa kamida markuu salaatuleil isu soo istaago siduu muslim u wariyey min xadiidi cali bni abi aalibin radia allahu canhu nabiga markuu salaatuleil isu istaago duca dheer buu akhri jiray ay kamid tahay wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin ilaa aakhirihi ou ka yirahdo wahdinii allahuma hadinii liaxsani اlakhlaaqi laa yahdii liaxsaniha ila anta wasrif canii sayiaha laa yasrifuha canha sayi canii sayiaha ilaa anta ilaa uu nabiga ka yihahdo labayka wa sacdayka wاlkhayru kuluhu fii yadayka wاsharu laysa ilayka ana bika wa ilayka ducadaas oo quraxda badanne oo qofkii markuu salaatuleilka soo istaago uu ilaahay intaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam intuusan qiraa'ada bilaabin uu intaas akhrin jiray markuu ducada bal fiiri labayka wa sacdayka waalkhayru kuluhu fii yadayka ilaahu macnaha ku ajiibay khayr dhanna ilaahu gacantaadau ku jiraa waasharu laysa ilayka shartana adiga macnaha laguma nisbeeya ana bika wa ilayka aniga adigan kugu ahaaday adigaanu kuu dhammaanaya marka ducadaas waxa weya duca dheer saxiix muslim bay ku qoran tahay marka fiiri washaru laysa ilayka musanifku wuxuu ri wamacnaahu wallahu aclam waxaa laga jeedaa washaru laysa mima yudaafu ilayka sharta wax adiga lagu nisbeeya ma aha ifraadan wa qasdan si ula jeed ah gaar ahaan sharta laguguma nisbeeyo xataa yuqaala laka sida lagu yiraahdo fi lmunaadaat yaa khaaliqa shari yaa muqadara shari laguguma yiraahdo macnaha sharta laguma nisbeeyo markii oo lagu baryaayane yaa khaaliqa shar limira laakiin waxa weeyaan yaa khaaliqa alkhalqi yaa khaaliqi waa dhihi kartaa wa in kaana haba ahaado huwa alkhaaliqu huwa alkhaaliqa walmuqadira lahaa jamiican ilaahay shar khayr midka qadara haba ahaadee si gaar yaa khaaliqa shari looma yirahdo lidaalika adaafa alkhidru calayhi salaam khidri ninka ama weliga a ah ama nebiga lagu sheega waa la laysku khilaafsan yahay alkhidru ma nebi miya mase waa nin saalix ah dad badan baa waxay leeyihiin waxa weeyaan waa nebi waktigii nebi muuse buu la kulmay qisadii dheerayd oo suurat alkahfi ku soo aroortay iyo asigii iyo nebiylaahi muusa ay dhex martay wax la wada ogyahay markaasuu wuxuu ri nebi eh, eh, alkhidru adaafa alkhidru iraadat alcaybi wou u idaafeeyey xumaanta doonitaankeeda ilaa nafsihi oo faqaala wuxuu ri fiima akhbara allahu canhu fii qowlihi ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri fa aradtu an aciibahaa ama fa kaanat waxay u ahayd safiinadii doonti limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri baday ku shaqaysanayeen masaakiin oo xoolo badan aan lahayn hal safiinay haysteen marka baday ku shaqaysanayeeno ciday inta ka gudbinayan dekada kale ay u gudbinayaan lacagay ka qaadan jireen marka fa aradtu waxaan doonay buu yidhi an aciibaha inaan ceebeeyo ma dhihin fa araada rabuka an aciibaha ma dhihin oo sida hadda meelaha kale uu ku yiriyay fa araada rabbuka eh, an yabluga ashudahuma fiiri rabbigaadaa doonay macaasiga labada isla sameey middii wanaagsaneedna rabbiguu u nisbeeyey midii xumaanta markay ahaydne asaa isgu nisbeey oo fa aradtu waxaan doonay an aciibahaa inaan ayadaas aan ceebeeyo oo sidii maadaama nin boqor ah oo waxa wanaagsan oo dhan la wareega meesha uu joogo yaa sousan ula wareegin yuu doonti yuu meelo ka fufujiyey markuu marka boqorka lasoo ag maro ou arka doon alwaax badan ka maqan tahay oon macno lahayn wartan idhaafi buu leeyahay marka inuusan inaan laga dhicin awgeed yuu u ceebeeyey taas baa marka fa aradtu an aciibaha walamaa dakara alkhayra markuu khayrkii sheegay iyo walbira samafalki iyo waraxmata adaafa iraadataha doonitaankeedu wuxuu u nisbeeyey ilى اllahi caza wajala oo faqaala wuxuu ri khidri faaraada rabuka an yabluga ashudahmaa wayastakhrija kansahumaa raxmata min rabik markii uu jidaarka ka hadlay wa ama aljidaaru fakaana ligulaamayni yatiimayni labadaas gulaam baa ayuu yiri marka jidaarkii inta jabay ama dumay ou nebi e, khidri uu soo noolay markaasuu jidaarkii dhisay waxaan u samayna buu leeyahay fa araada rabuka wuxuu doonay an yablugaa ashuddahumaa inay yani awoodooda ay gaaraan oy qaan gaaraan oo wayastakhrijaa kanzahumaa kanzigoodii oo kaydkoodii inay lasoo baxaan raxmata min rabbika arrintaasna waxay ku ahaatee ilaahay naxariistiisa marka fiiri fa araada rabuka an yabluga ma dhihin fa aradtu an yabluga ashudahumaa ma dhihin sidii fa aradtu an aciibahumaa u yidhi tan ilaahay buu u nisbay liannahu wanaag weeyaan oo wanaag oo nimanka yatiimka jidaarkaas dumay hadduu sidiisa kusii baaqi ahaan lahaa waxaa ka laasimi lahayd eh, kaydka ku hoos jiro oo dahabka u aabahood ugu tegay in la ogaado oo ay soo baxaan oo markaa dadki ay ka qaataan ayagoo yaryar laakiin derbiga haddii la dhiso kaydkiina meesha uu ku jiro waxay noqonaysaa inay baaluqaan hadhow marku dambe mar dambe u jabo ayagoo dad waaweyn ahuu jabi doonaa markaasay xoolahoodina la bixi doonaan cid iyadoo ku haysata aanan jirin marka nisbat eh, aliraada huna ila allahi tabaaraka wa tacaala liannahu khayr baa ku jira saasaa loogu nisbay walidaalika qaala ilaahay wuxuu iri mukhbiran can ibraahim asoo ka waramaya calayhi salaam annahu qaala inuu yihi waidaa maridtu fahuwa yashfiini waidaa maridtu haddaan aan jirado fahuwa ilaahay yashfiini yashfiinii waaye ilaahay asaa caafimaadinaya fa adaafa almarada maradkii buu nisbeeyey ilaa nafsihi washifaaana ilaa rabbihi wa in kaana aljamiicu minhu fahuwa yashfiini ilaahayaa i caafinay ma dhihin wa idaa maridtu fa ana akuunu saxiixan oo kale ma dhihin laakiin fahuwa ilaahay buu ku tilmaamay oo macnaha aladii khalaqanii fahuwa yahdiini waladii yumiitunii huma yuxyiin marka fiiri kulligeed hadda almowt alkhalqu wاlmowt wاlxayaat kuli ilaahay buu u nisbeeyey oo macnaha waxaa weeyaan aladii khalaqanii fahuwa yahdiin ilaahygii abuuray asa i hanuunina waladii yumiitunii thuma yuxyiini waladii aطmacu an yakfira lii sidaasuu ku tilmaamay kuli ilaahay buu wada tiiriyey dhimasha nolol hanuun ilaahay buu u tirmay markii jirada timiday wa idaa amradanii ma dhihin ilaahay hadduu i jiradaysiiye ma dhihin wa idaa maridtu haddaan jirada buuri baynamaa khalqigii xayaadkii kulli ilaahay buu u nisbeeyey laakiin jiradii markay timid maadaama binisbati linsaani shar ay u tahay yuu naftiis isu nisbeeyey wuxuu iri wa idaa maridtu fahuwa yashfiini sidaasuu wa min madhabi ahli sunna waljamaaca waxaa ka mid eh ana allaha caza wajala ilaahay muriidun allihii doona waay lijamiici acmaali lcibaadi adoomanka acmaashoodoo dhan allihii doona abuuray waay khayrihaa wa sharihaa midkeeda wanaagsan iyo midkeeda xun lam yu'min axadun ma rumaynin ilaahay ilaa bimashiiatihi ilaahay doonitaankiisu nin kasta ku rumey walam yakfur axadu ilaahay axad ku kufriya ma jiro ilaa bimashiiatihi ilaahay doonitaankiisa maahine walow shaaa ilaahay hadduu doonane la jacala annaasa dadka wuxuu ka dhigi lahay ummatan waaxida ummad midaysan oo iimaanka ka wada minaysan walow shaaa hadduu ilaahay dooni lahay anlaa yucsaa in la caasinin maa khalaqa ibliis ibliis ilaahay ma abuuri lahayn wa calayhi marka waxaa fa kufru lkaafiriina gaalada gaalnimadooda iyo wa iimaanu lmuminiina muminiinta iimaankooda intaba biqadaa'ihi subxaanahu wa tacaala wa qadarihi ilaahay qadihiisa qadarkiisay ku ahaadeen wa iraadatihi wa mashii'atihi doonitaankiisayna ku ahaadeen araada ilaahay waa doonay kula daalika midkaas dhammaantiisa wa shaa'ahu waa doonay wa qadaahu waana xukmiyey marka fiiri intaasuu musanifka ku leeyahay oo waxa weeyaan walow shaaa allahu lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin marka e, walow shaaa allahu lahada annaasa jamiica ilaahay dadka o dhan hadduu rabo inuu hanuuni waa hanuuni karay walow shinaa la aataynaa kula nafsin hudaaha haddaan doonno naf kasta inaan hanuunkeeda siino waan kari karna buu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala marka e, waxa uu musanifka hadda meeshaas saas ugu adkaynaya inkastoo carabka uusan ku ballaarinin inuu radiyo qoladii muctasilada ahayd oo kitaabkii hore markaan sharxaynay aad aan usoo sheegnay oo dhahayeen addoonka ilaaha abuuray wuxuu samaynaana addoonka asaa abuurtay oo marka hadda maanta haddii addoonkii uu wanaag samaystana wanaagga asaa abuuray shar hadduu samaysana asaa abuuray marka waxaa layidhi warkaa war jira ma ah waxaa weeyaan addoonka wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay adinka wuu idiin abuuray waxaad samaynaysiinna wuu abuuray wa maca dalika ninkii xumaan sameeyana waa lagu ciqaabayaa in shaaa haddii duuna tawxiid uu yahay haddii uu eh, maxaan ku iraahdaa shar uu sameeyane hadduu wanaag sameeyana waa laga thawaabinaya wamaa rabuka bidalaami lilcabiid ilaahay addoommakana ma dulmiya marka taasna waxay ku ahaan kartaa inaad horta sifaat اllahi tabaaraka wa tacaala oo aad fahamtid oo ay kamid tahay cilmigiisa addoonkan wuxuu samayn doonaa la ogaaday wabitaali asiga iyo wuxuu samayn doonana waa la abuuray shalaydan soo sheegayna fi xadiidi ibni mascuud qofkii asoo calooshiisa caloosh hooyadiis ku jiro yaa la qoraya wuxuu risqi leeyahay wixii uu macnaha eh, maxaan ku leeyahay cumrigiisa waxaa la qorayaa sidaas oo kale inuu shaqi yahay inuu saciid yahay ilaahay baa kasii ogaaday wixii la qoray un baana kugu dhacay markaasuu musanifku wuxuu ri wayarda aliimaana wاطaacata wayaskhaط اlkufra wاlmacsiya wayardaa ilaahay wuu raali ka noqdaa aliimaana wاطaacata ilaahay addoonkiisa hadduu rumeeyo ou ilaahay adeeca ilaahay raali buu ka noqdaa wayaskhaط اlkufra ilaahay kufrigana wuu naca wa yaskhutu kufriga waa naca ilaahay oo waa u carooda walmacsiya marka walidaalika qaala allahu tacaala in takfuruu faina allaha ghaniyu cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufra wain tashkuruu yardahu lakum in takfuruu haddaad gaalowdaan macnaha dhammaantiin faina allaha ghaniyun cankum ilaahay wuu idinka deeqtoon yahay yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraau ilى اllahi wallahu huwa alghaniyu اlxamiid walaa yardaa licibaadihi addoomankiisana raalli ugama noqdo alkufra gaalnimada wa in tashkuruu ilaahay haddaad ku shukrisaanne yardahu lakum uu idinka raalli noqonay marka ilaahay asagoo waxay wada abuuray yuu haddana sheegay midkaana inuu jecel yahay kana uu necab yahay wuxuu ilaahay jecel yahay ninkii sameey ugu dhowaadana ilaahay waa thawaab buu siinayaa oo waa abaalmarinaya ninkii xumaantii ou necbaa ilaahay ninkii sameeyane waa lagu ciqaabayaa sidaas baa lagu kala cadeeyey caqli iyo iimaan baa caqligaa lagu yeelay rasul baa lagu soo diray ilaahay intaasna wuxuu u yeelay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul marka arintaas waxaa weeyaan qadarka sirullahi tabaaraka wa tacaala yacni qadarka ilaahay waa sirta ilaahay weeyaan qofka hadduu sii raacraaco waxaa laga yaabaa inuusan bariiraxado ou meel xun ku dhaca lianna qofkii wuxuu isdhihi karaa ilaahay hadduu aniga hanuun iyo igu qadaray ama ilaahay uu i dhumiyey haddana isagu igu ciqaabi karaa wax badan buu qofka isweydiinayaa laakiin waxaad ogaataa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay min sifaatihi waxaa ka mid a ah annahu facaalu limaa yuriid addoominkiisana ma dulminayo qof kastana iraada buu u yeelay mashiya buu u yeelay caqli buu u yeelay rasul buu usoo diray xaqi waa lagu cadeeyey markaa faman shaa falyumin waman shaa falyakfur wacalaa dawi daalika baa ku imaanaya ciqaabki iyo maxaan ku irahday thawaabki markaasu hadana muxaqi wuxuu ri cawaaqibu lcibaadi mubhama adoomanka waxa u dambay doono wax qarsoon weeyaan yani hadeertaan inteenan maanta waad arkaysaa waa la wada dadaalaya nin salaad dukada nin cibaado samaysta nin khayr samaysto nin kasta wuu dadaalaya laakiin nin og ma laha waxa u dambayn doono maanta haddii aanu ognahay in aan daan dhimana janno aan gelayna maantaan dhehlen ilaahu na dil laakiin wax noo dambayn doona ma ogin marka cawaaqib ulcibaad addoomanka ciribtooda dambo khaatimadooda mubhama mid qarsoon weeyaan intaas cinwaan oo ninka muxaqiqa u sameey musanifka marka wuxuu leeyahay wayactaqidu way ictiqaadinayaan wayashhadu waxay qirayaan asxaabu alxadiid ana cawaaqib alcibaadi adoomanka waxa uu dambayn doona mubhama wax qarsan inuu yahay laa yadri axadun qofkii ma ogo bimaa yukhtamu lahu waxii looga khatimi doono wixii lagu khatimi doono uu ku dhammaan doono markuu dhimanayo min nin ahlu tawxiid ahou dhimo doonaa mase nin asigoo gaal ahou dhima doonaa nin og ma laha walaa yaxkuuna liwaaxidin axadna uma sheegaan bicaynihi anahu min ahli اljana inuu yahayna uma sheegan oo dadka ahlu asxaabu اlxadiid ahlusunna waxaa kamid ah caqiidadooda nin wanaagsan hadday arkaan fulaanow adiga ahljanaa tahay ma dhahayaan laakiin khayra lagu rajaynaa haddaad khayrkan ku socotid oo khayrkan ku dhimatid in allah khayra lagu rajaynaa waa iska dhigi karaa taas oo waxa weyaan wanaag baa la tafaa'ulaya walaa yaxkuuna uma xikaayadoona uma waramaan liaxadin bicayni shaksi gaar ah annahu min ahli janna inuu yihahdo uma sheegaan walaa yaxkuuna calaa axadin bimacnaa laa yaxkumuuna kuma xukmiyaan calaa axadin bicaynihi qof yani gaar ahaan annahu min ahli naar inuu yahay oo uma xukmiyaan oo nin xun hadday arkaan adiga fulaanu ahlu naar baa tahay ma dhahayaan nin fiican hadday arkaanne adiga ahlu janna tahay ma dhihi karaan maxaa yeelay lianna daalika midkaas makiibun canhum mid ka qarsoon weeyaan laa yacrifuuna ma ogaan karaan oo ma yaqaanaan calaa maa yamuutu calayhi اlinsaanu qofka wuxuu ku dhima doono inuu gaalnimo ku dhimanayo inuu nin muslim ku dhimanayo lama ogaan karo ayib walidaalika yaquuluuna sidaas awgeed baa waxay leeyihiin inaa mu'minuuna in shaa allah fiiri alistithnaa fi limaan mas'alo oo aada loogaga dooday waay musanifka hadda wuxuu ka mid yahay dadka dhahaya yajuusu listithnaa oo ana muminun in shaa allah inaa muminuuna in shaa allah inad tiraahdo laakiin sida raajixa waxa weeyaan alistithnaa fi liimaan waa banaan tahay bictibaarin wa mamnuuc bictibaar way banaan tahay qofka haddii inaa muminuuna in shaa allahu haddii tabarug u jeedo oo sida ilaahay u yiri latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allah waad geli doontaan eh, kacbado in shaa allah ilaahay wuu ogyahay inay geli doonaan in shaa allahdaas waxaa weyaan waa litabaruk bas waa siiqadaasaa la tabarukaysanay taas waa banaan tahay ama inaa muminuuna in shaa allah waxay ku banaan tahay calaa tacliiqi alkhaatima oo haddii macnaha muminuuna nahay haddaan aan ku dhimano towxiidka iyo iimaanka haddaan sidaas ku dhimano oo aniga caaqibadii wax kama ogi laakiin muminuuna noqon karnaa haddii aan ku dhimano wax wanaagsan oo towxiidkii iyo istiqaamadii haddaan ku dhimano laakiin bictibaar waa ku reeboon tahay oo haddaad tiraahdo inaa inaa muminuuna ama ana muminun in shaa allahu haddaad tiraahdo oo oh, shakan fii iimaanika aniga macnaha haddii yani mumin baan ahay inshaa allahu ilaahay hadduu doono yani iimaankaadiyaad ka shakisantahay inaad ilaahay rumaysantahay in kale haddii marka an yu'taa bilistithnaai min ajli shaki fi liimaan mamnuuc bay ku tahay laakiin tabarukan ama tacliiqan cala alkhaatima hadday tahayna way banaan tahay markaasuu uri wayashhaduuna waxay qirayaan liman maata ninkii dhintay cala alislaami ana caaqibatahu ljanna si guud waa marka axada bicaynihi qof gaara ah layiri moogtahay لكن waxay dhihi karaan xugum caama ah way bixi karaan oo waxay dhihi karaan man maata cala alislaami ana caaqibatahu aljanna cirib ninkii islaam ku dhinto jannou ku dambay doonaa sidaas way dhihi karaan buu leeyahy maxaa yeelay fa ina aladiina sabaqa alqadaau calayhim min allahi anahum yucadabuuna bاnnaari مدة لذنوبهم alati iktasabuuha walam yatuubuu minha fainahum yuraduuna akhiira ilى اljannati walaa yabqa axadu fi اnnaari min almuslimiin marka waxa u dhihi karaan buu leeyahay ninkii islaamku dhintay janno u geli doonaa ama jannaa u dambay doonto xataa low haddaan qadarna qofkii hadduu islaam ku dhinto haddaan qadarna xataa naar in la geliyo janno unbuu ku dambayn doonaa waataan hadda shalay hore u soo sharaxnay dad ahlu tawxiida naar laguma waariyo marka hadalkaad sheegtay waxay waafaqi nusuustii sharciga ahoo ninkii islaam ku dhinto janna u dambay doonta ama janno toos u galaya ama haba la cadaabay janno u dambay doonaa iy noqon doontaa marka taas sax bay sidaas ku noqonaysa markaasuu leeya wayashhaduuna waxay u qirayaan liman maata ninkii dhinta cala alislaami ku dhinto ana caaqibatahu waxa u dambay doonta aljannatu inay tahay oo caaqibadeeda macnaheeda jannada hore ka geli kuma dhin asiga maxaa yeelay fa ina aladiina kuwii sabaqa alqadaau calayhim ilaahay qadihiisa uu hormaray min allahi ugu hormaray annahum yucadabuuna binnaari naar in lagu cadaabi doono muddatan lagu cadaabi doono lidunuubihim liajli dunuubihim alatii dunuubtao iktisabuuha ay kasbadeen walam yatuubuu minha ay ka towbo keenin fa inahum yuradduuna dadkaas waxaa loo celi doonaa akhiiran ugu dambayntii ila aljannati baa loo celi doonaa oo walaa yabqa axadun axad baaqi ahaan maayo fi nnaari ku baaqi ahaan maayo min almuslimiina ka mid ah taasna waxay ku timid fadlan min allahi wa mina ilaahay fadli dheerid ah iyo abaalmarin e, galladays anagu uu nagu galladaysanayo yaa wuxuu uri ninkiiba asigoo dhinto islaam ku dhinto naar laguma waarinayo haba gala hadduu rabo marka hore eh ayib waman maata ninkii dhinta walciyaadu billaahi cala alkufri ninkii ku dhintane famaraduhu ila annaari ninkaas naara loo celin doonaa laa yanjuu minhaa ka badbaadi maayo walaa yakuunu limaqaamihi fiiha nagaashada uu ku nagaanayane muntahaa meelay ku dhamaata male weligiis wuu ku nagaanayaa caqiida waadixa ah weeyaan oo aan lahayn meel lagu leexleexda aan lahayn laakiin qofkii hadduu yihahd aniga haddaan muslin ahay hadowba aan janno geli doono waxba dhib ma qaba inuu yidhaahdo uu camalka iska fududaysta ma ah طaacaadki iyo wanaagi ku dadaal لأnnahu haddii lagugu xukmiyo hal maalin keliya naar in lagugu lagugu cadaabo wax la taxamuli kara ma aha naarta dhibkeeda wabitaali waxaad ilaahay ka baridaa dadaal dheeraadna aad ku bixisaa in ilaahay uu naar kaa badbaadiyo janno hore kuu geliyo laakiin ha fududaysanoo aniga marba haddiiba laga soo baxaya naarti oo janno la imaanayo waxa weeyaan waa iska sahlantahay inad tiraahdo markaa talakbud aad bilowdid ma ah ayib musanifka haddana wuxuu meeshaas markuu qadarka ilaahay uu kaga hadlay iyuu haddana wuxuu kaga hadlayaa almubasharuuna biاljanna dadkii janno loogaga bishaarey tan munaasabadeeda waxay tahay maadaama hadda baabkii aan soo dhaafnay aan ku niriyey dadka ahlu sunnada ah qof gaar e ma yidhaahdaan adiga ahlu jannaa tahay adigan ahlu naara tahay ma yidhaahdaan marka uu soo yiri yo wuxuu kasoo reebayaa dadkii nas nas gaar uu ku soo arooray ee ilaahay uu janno ugu bishaaray ama nabigiisa uu janno uga bishaaray qofkaas gaarka waxaa leey adiga ahlu jannaataha laleeyahy liannahu waxaa loogugu bishaareeyey janno sidaasoo kale ninkuu nebigu ku yiri ninkaas waa ahlu naar ayagna waxaa leey fulaan u ahlu naar baa tahay almuhim ninkuu nas ku soo arooray si gaar ah si gaara xukumka loo siinaa haddii nas uusan ku soo aroorinanin naar iyo janno loo qiraya ma jirto laakiin waxaa laleeyahy si guud ahaan ninkii muslin ahoo toosan janna buu galayaa ninkii gaal ena naaruu galayaa sidaasaa laleeyahay laakiin gaalkan waxaa dhici karto haddaad tira gaal yaho adig naaraad galay waxaa weeyaan haddaad gaalnimada ku dhimatid in la yidhaahdo waay wa ilaa inuu towbo keeno uu ilaahay rumeeyaa dhici karto markaasuu wuxuu iri fa ama aladiina shahida lahum rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam min asxaabihi biacyaanihim bianahum min ahli اljanna faina asxaaba alxadiidi yashhaduuna lahum bidalik markaasuu wuxuu musanifku yihi fa ama aladiina kuwii shahida lahum rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ilaahay rasuulkiisa uu u markhaati kacay oo min asxaabihi asxaabtiisa kamid eh biacyaanihim ashkhaastooda biannahum min ahli اljanna inay ahlu janno yihiin dadkuu nebigu u sheegay fa ina asxaaba alxadiidi dadka xadiidka asxaabtiisa ah yashhaduuna lahum way u qirayaan bidaalika nebiga ninkuu naa janno u ballan qaaday waxaanu leenahay asigana ahlu janno waaye waxaan saas u leenahay tasdiiqan lirasuuli nebiga yaan u rumaynaynaa fii maa dakarahu wuxuu sheegay wa wacadahu lahum oo u yaboohay yaan u rumaynaynaa maxaa yeelay fa inahu sala allahu alayh wasalam lam yashhad lahum uma qiran biha biljannati ilaa bacda an carafa dalika midkaas markuu ogaada kadib oo waxyi lagu ogeysi yuu ku yidhi fulaanow adiga ahlu jannaa tahay wallahu tacaala ilaahayna adlaca rasuulahu rasuulkiisa wuu ogeysiiyey calaa maa shaaa wuxuu doonay oo min geybihi waxa naga maqan qaarkood buu ilaahay rasuulkiisa ogeysiiyey oo hadda janno qofkan inuu geli doono iyo inuu naari geli doono wax naga maqanay ay kamid tahay oo geyb waa lama ogaan karo laakiin geybkaas allihii iska lahay hadduu nabigiisa wax ka ogeysiyo wuxuu noo sheegay waa rumaynaynaa marka wuxuu leeyay musanifka wa bayaanu dalika fi qowlihi caza wajala caalimu اlghaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuulin caalimu lghaybi waa ilaahay caalimu lghayb ilaahay waxa naga maqan alihii ku cilmila waay falaa yudhiru calaa gaybihi gaybkiisa ma ogeysiye axada qof ilaa man irtadaa ninku ka raali noqda mooye oo min rasuulin ninku ah. ninkuu raali ka noqdoo rasuul a mooyee qeybka ilaahay wax ogaan kara male laakiin rasuulka wax baa laga ogeysiya marka walidaalika ma aha rasuulka qeybka o dhan wada og ma aha walidaalika walow kuntu aclamu lgheyba lastakthartu min alkhayri ku dhaha layiri qeybka o dhan nabiga ma ogo laakiin qeybka naga maqan wax kamid ahaa nabiga ambiyada laga ogeysiiyey markii wixii naga maqan oo ilaahay rususha u ogeysiiyey noo waramaan annagana waan u rumaynaynaa waa ka marka sidaas baa waxa weeyaan yaa nebiga ninkuu uu markhaati ugu noqdo inuu ahlu janno yahay aan uleenahay annagoo nebiga u rumaynayna hadalkiisa adigana ahlu jannaan tahay ayib markaasuu wuxuu ri waqad bashara sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu u bishaaray casharatan toban oo min asxaabihi kamid o ah biljannati ugu bishaaray wa hum tobankii abubakrin abuu bakrin sidiiq wa cumar wa cumar bna khadaab wa cuthmaan cuthmaan ibni cafaan wa caliyun caliyu bni abi aalib wa طalxa طalxatu bni cubaydillaahi wa zubayr ay zubayr ibn alcawaam wa cabduraxmaan bnu cawfin wa sacdu sacdu bnu abi waqaas wa saciid saciid ibnu zayd ninkii ilmo adeer cumar bn khadaab la ahay waa wa abu cubayda ibn اjaraax abu cubayda caamir bn jaraax tobankaas waxaa la yihahda alcasharatu اlmubasharuuna biاljanna waxaa tobankan si gaar looga sheegay hal nasaa kusoo wada arooray oo nabiga caleyh الsalaatu wasalaam abu bakrin fi اljana wa cumar fi اljana wa cuثmaan fi اljana uu yiri wa ilaa dadka oo nabiga caleyh الsalaatu wasalaam janno ugu bishaaray min saxaabatihi waa badan yihiin oo waxaa kamid ah, hadda musanifku uu sheegay wakadalika qaala lithaabit bni qays ibni shamaas thaabit bni qays ibni shamaas u nabiga wuxuu iri anta min ahli اljanna qaala anas bnu maalik wuxuu iri falaqad kaana wuxuu ahay thaabitkaas yamshi bayna adhurinaa dhexdeena inuu socdo wa naxnu naquulu waxaanu dhihi jirnay inahu min ahli اljanna markaa nabiga ugu bishaaray waa ninkii markii ay soo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii agtiisa ku qayliyo waxaa layihi waxaad ugu cabsataan in camalkiina ilaahay uu buriyo laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum antum laa tashcuruun aayaddaas markii soo degtay uthaabit bni qays markaasuu gurigiis isaga haray maalmo dhamaalawaay nabigaa weydiiye waxuu iri thaabit xaguu ku dambeey markaaba loo yeero nabigaa kuu yeeraa baa layiri waa yimido markaasaa layiri thaabit inteed ku maqneed ilaahay rasuulkiisiyo wuxuu iri aniga aayaddaanaa soo degtay waxaana kamid ahay dadka codkiisa marka adigu kula jeeda kor u qaadaya baan kamid ahay marka aniga camalkayga waa buray oo ahlu naara noqday buu yiri saasaan ka cabsaday markaasuu nabiga wuxuu ku yiri anta min ahli ljanna طmaaniina loo sameeyey marka thaabit bn qaysa kamid waxaa kamid ah almubasharuuna biاljanna khadiija bintu khuweyli zawjaة الnabiy salى اllahu alayh wasalam oo waa tii intuu jibriil u yimiday yaa wuxuu nabigu ku yiri khadiija waxaad ugu beshaaraysaa bibeytin fi اljannati min qasab laa sakhaba fiihi beyt oo kayfiyadiisa saas ay tahay oo jannada inay ku leedahay ugu bishaaray baa layiri waxaa kamid a ah dadka mubashiriin biاljana cukaasha ibnu muxsin oo markii uu nabiga yiri ummadayda todobaatan kun oo maxaan ku irahdaa jannada galaysa biduuni xisaaba jiri doonto ou yiri ilaahi rasuulkiisu ii bari anigana ilaahay inuu iga mid dhiga markaasaa yihi anta minhum marka mubashiriin biljana uu kamid yahay bilaal ibna rabaaxa kamid eh wahaakada marka afraad haddii la raad raadiyo dhowr iyo labaatan inay gaaraan waa dhici kartaa wallahu aclam taas waa suuragal mida kale dad waxaa jiro si jumlo ah janno loogu bishaaray oo saxaabatu rasuulillaahi dadkii mathalan beycat ridwaan beycadii oo taxta shajara markii xudaybiya la joogay dadkii ka qeyb galay kun iyo shan boqol oo min saxaabati rasuulillaahi ka mid eh kulligood waxaan leenahay kulligood min ahli ljanna waay maxaa yeelay ilaahay wuxuu iri laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima maa fii quluubihim ilaahay ninkuu mar raalli ka noqdana mar kale maba u caroodana raallinimo ilaahay macnaheedina jannadii ay ku geynaysaa ilaahay m raalli kaa noqda jannada waan ku gelinaya waa mid mida kale nebiga baa xadiid saxiix ku yiri lan yadkhula annaara axadu baayaca taxta ashajara dadkaas xataa waxaa weeyaan toosay jannada u galayaan nebigu wuxuu iri ninkii oo taxta shajara maalinkaas ilana mubaayacooda naar ma gelayo marka fiiri jumlo waaye marka waxaan dhihi karnaa ahlu baycati ridwaan kuluhum min ahli اljanna sidaas oo kale ahlu badrin oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ahaayeen ayagana waxaan dhihi karnaa kuluhum min ahli اljanna liannahu waxaa weeyaan icmaluu maa shitu fainii qad gafartu lakum aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam xadiidkii ilaahay uu ka wariyey markaasaa waxaa layihi ahlu badri waxaad rabaysaan sameeya ilaahay dembigiina waa dhaafe marka sidaas w daraja xataa waxay gaareen bacdu ahlilcilmi inay yiraahdaan saxaabatu rasuulillaahi kulligood kuwii ridoobay lama rabee kulligood waa ahluljana liqowli اllaahi tacaala wa kula wacada allaahu اlxusna xusnadaasaa jannay ku fasireen marka sidaas weeyaan marka almuhim musanifku wuxuu ula jeedaa ninkii nas gaar u soo arooray ee nebiga janno ugu bishaaray si gaar ahan annagana aan ugu rumaynayna inuu ahlu janno yahay intii ka soo hartay maadaama qofku wuxuu ku dhima doona aanan ogeyn waxa weeyaan fulaan ahlu janna lama dhahay walow cibaado badan ha ka muuqato ninka xunna lama dhahay ahlunaar walow xumaan badan ha ka muuqato liannahu caaqibada wax ogaan kara male isbedel inuu ku yimaadaa dhici karto xadiidkii shalay aan soo sheegnayna uu daliil ahoo xataa ina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljanna xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu caleyh kitaabuhu xadiidkii oo ibnu mascuud oo fii saxiixi اlbukhaari yaa saas ahaa marka walcaaqibatu lmuttaqiin wax badan baana soo ogaano qofka wanaag badan isagoo ka muuqda waxaa laga yaabaa aakhir inuu isbedelo ayib intaas waxa weeyaan <clears throat> qofka caaqibadii inuu jaahil ka yahay marka taasna wax badan bay keenaysaa oo qofkii maadaama aadan waxba u ogeyn dadaal dheeraad inaad bixisid waay afdal saxaabati haddana cinwaankaasaa lagaga hadlaya saxaabada ayagoo kulligood oo khayru naasi wada ah haddana waa kala fadli badan yihiin waxaan hore usoo sheegnay kitaabkii hore markaan sharxaynay in saxaabada in la kala fadilaahu diin inay tahay liannahu ayagoo wada ahlu khayr haddana khayrka kuma wada eka waa kala fadli badan yihiin bal ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa oo khiiratu khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayr badan ah you ilaahay haddana kala fadilay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd ilaahay uu yiri rusushi waa la kala fadilay mid kastaba darajo buu leeyahay oo nabi muxamed baa ugu fadli badan wahaakada ululcasmi baa ku xigo wahaakada markaasuu marka saxaabada way kala fadli badan tahay markaasuu musanifku yiri wayashhaduuna waxay qirayaan wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ana afdala asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam saxaabada waxaa ugu fadli badan abuu bakrin huma cumar baa ku xigo huma cuhmaan huma caliy in abuu bakrin ou ugu fadli badan yahay ijmaac weeyaan axaadiid bukhaari muslim ibnu cumar wuxuu iri kunaa nufaadilu bayna saxaabati rasuuli illaahi fanaquulu warasuulu bayna adhurinaa abuu bakrin afdalunaa huma cumar saasaan dhihi jirnay buu ri nebigana wuu aamusan yahay bimacnaa iqraar waay ibnu cumara wuxuu markaa nebiga aan la joognaa waxaan dhihi jirnay eh, saxaabada waxaa ugu fadli badan abuu bakrin waxaa ku xiga cumar nebigana wuuna dhegeysanay macnaha waxa weyaan waxbana kama dhihi jirin hadduu khalad arintaas ay tahay nebiga khaladku ma aamusahay wuxuu dhihi lahay maya arrintaas ma jirto marka aliqraar oo nebiga xaggiisa ka yimid sunatu ay kamid tahay nebiga waxaa inuu ku amro in hortiisa inta lagu sameeyo uu ka aamuso isku mid waaye macnaha wuxuu nebiga ka aamuso wax mashruuca waaye oo ilaahay ogolyahay ayib marka cumarna sidaasuu ku xigaa axaadiidta hadda ayaga fadligooda ku soo aroortay haddii hala daba kaca la wax la koobi kara ma ah wabitaali eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila sidaasuu ri haddaan wadaay gooni a ah dadka yeeshana saaxib gaar ah abuu ka yeesho lahay laakiin aniga khaliilkayga allahu tabaaraka wa tacaala waa buuri nabiga caleyh salaatu wasalaam ayib markii oo nabiga uu jiradayne maalin maalmaha kamida ah cumar ibn khadaab dadka uu dushiyey nebiga loo sheega uri ya'ba allaahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin inuu salaad dad ka bixiyo ilaahay wuu diidaa buuri abu bakrin oo joogo qof kale inay salaad ka bixiso macnaha taas waxay daliil u tahay in abuu bakrin uu ka fadli badan yahay cumar iyo wixii ka soo haro dhan xataa khilaafka ma joogto eh, cuthmaan iyo cali jumhuuru asalaf waxay qabaan cuthmaan afdalu min caliyin khilaaf dad oo ahlu sunna kamid ahaa dhahaya maya caliha ah ka fadli badan cuthmaan khilaaf jiro waay min xaythu alafdaliya waa laga murmay laakiin markii khilaafadii laga hadlayo in cuthmaan bni cafaan khilaafatuhu qabla khilaafati caliyin ninkii ka murma ninkaas nin diin lama ah oo sidaa waxa weeyaan xataa qaala daara qudni markii ay e, khilaafadoodii khilaafa bimacnaa madaxnimadoodii waay markay timiday markii saxaabadii oo dhan la e, tala weydiiyey cuhmaanay doorteen cali way ka wareegteen taas macnaheedi waxaa waaye inay u arkeen ana cuhmaan afdal min caliyin walidaalika wuxuu iri man qadama caliya calى cuhmaan faqad asraa bilmuhaajiriina walansaar ninkii markii la doortay cuhmaan oo saxaabadii ay ku ijmaaceen kadib ninkii cali bni abi aalib cuhmaan ka fadilo waxu xaqiray muhaajiriinti ansaarta u xaqiray liannahu ayaga dhan hal meelay isku waafaqeen marka tira cali a ka fadli badan doorashadoodii iyo ee sababtii cuhmaan ay u marka markii khilaafadoodii ay timid baa laga ogaaday inuu ka fadli badan yahy markaasuu musanifku wuxuu iri wa anahum alkhulafaau araashiduuna waxa weeyaan dadkii nebiga macnaha bedelay weyaan khulafaa alkhaliifa waxaa la yihahda huwa aladii yakhlufu gayrahu wa yaquumu maqaamahu marka nebiga booskiisi bay buuxiyeen oo markuu nebiga meesha ka tegay nabiga hawshuu waday asiga ayagaa lala wareegay oo waxi kuma soo degay laakiin ummadii maamulkeedii shareecadii islaamkoo dadka lagu hogaamiyo sidaasay nabiga ay khulafa uga noqdeen aladiina dakara sala allahu calayhi wasalama nabigaa sheegay khilaafatahum inay ayaga khilaafadooda ama madaxnimadooda biqowlihi buu ku sheegay fii maa rawaahu saciid bnu nabhaan wuxuu wariyey can safiinata uu ka wariyey uu yidhi nebiga wuxuu yihi alkhilaafatu bacdii halaahuuna sanatan macnaha khilaafada oo aniga macnaha layga khaliif noqdo soddon sanayay noqon doontaa wa bacda inqidaai ayaamihim ayaamtooda markay dhammaatay kadibne caada alamru amarkii wuxuu ku laabtay ila lmulki alcaduudi macnaha boqortooyo oo qaniyo culus macnaha boqortooye oo dictaatoriyad ah iyo isu badashay calaa maa akhbara canhu rasuulu sala allahu alayh wasalam siduu ugu waramay marka xadiidkan alkhilaafatu bacdi halaaثuuna sanatan waxaa weeyaan axmed bni xambal iyo ibni xibaan fii saxiixi bay ku wariyeen sanadkaas safiina ninka la yidhaahdo nabiga wuxuu iri qaala rasuulu lahi safiina wuxuu iri qaala rasuulu llahi sal allahu alkhilaafaةu bacdii ثaلaaثuuna sanaة ثuma takuunu mulkan ay caduudan qaala marka safiina wuxuu ri amsik macnaha aw cudda tiri khilaafaةu abi bakrin sanatayni bimacnaa istamarat sanatayni wa cumaru cashra wa cuhmaanu ithnatay cashrata sana wa caliyu sita markaasuu wuxuu iri intaas isku kulmi laba sano abubakrin toban sano cuhmaan oo cumara laba iyo toban sano iyo lix sano cali kulligood waxay isku noqonaysaa buu iri marka thalaathuuna sanata soddonkaas sano xadiidkaa saxiixa lagu ishaaray inay macnaha waxay daliil u tahay dad fiic fiican oo maamulkii iyo ummadda ku hogaaminay calaa minhaaji nubuwa nebiga jidkiisi wixii ka dambeeyey madmadow badan baa soo galay sida haballa kala eh, macnaha wanaagsanaadon oo hadda qarnigii cuthmaan maya maxaan dhihi mucaawiya lamid ma ah wiilkiisii oo kale wakhtiga asiga haystay wixii ka dambeey arrinta xaalkeedu aad bay usii cuslaatay marka wa bacda inqidaai ayaamihim caada alamru wuxuu u laabtay macnaha madaxnimadii ila lmulki alcaduud mulki alcaduud macnaha dadka in xoog lagu maamulo waay calaa maa akhbara canhu rasuulu sala allahu alayh wasalam siduu nabiga sheegay markaasuu uri wayuhbitu asxaabu اlxadiiثi waxay sugayaan khilaafata abi bakrin radia allahu canhu bacda wafaati rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam nabiga marka la oobsaday kadib inuu asiga madaxdii qabtay maxau ku noqday biikhtiyaari saxaabati saxaabadiyaa doortay iyo wa itifaaqihim calayhi asagay isku waafaqeen iyo wa qowlihim qaatibatan dhammaantooda waxay yidhaahdeen radiyahu rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam lidiinina faradinaahu lidunyaana ilaahay rasuulkiisaa raali nooga noqday lidiininaa diinteenna madax imaam inuu noogu noqdo nebigoo noolba wuxuu iri abubakrin ha idin dushiyo salaadii in imaam lagugu noqdo waa arin diin ah inuu abubakrin madax kugu noqday markaasay waxay yidhaahdeen faradinaahu lidunyaana inuu adduunyada madax noogu noqdana saasaan raali ku noqday aan ku noqona bay yidhaahdeen wa qawlihim wa qowluhum haddane ay yidhaahdeen qad maata rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faman yuakhiruka qad maata rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam hadalkaas waxaa laga yaabaa inuu wax ka maqan yahay qad maata rasuulu llaahi wa anta imaamu faman yuakhiruka saas inay tahay yaa dhici karto rasuulu llaahi sal allahu aleyh wasalam yaa dhintay adigoo imaam salaadi kaa faman yuakhiruka marka yaa dib kuu ridi karo oo qof kale inta yimaada dhihi karo haddii hadda qof kale oo la dooran lahaa waxay noqon laheed abuu inuu ma'muum noqdo dib usoo laabto ninka la doortan imaam inuu noqdo marka waxay noqonay ninkii nebigu hormariyo salaadaha idin dushiye uu yiri in dib loo soo celiyay noqon lahayd taasna ma haboona buu leeyahy wa araaduu waxay taas ula jeedeen annahu sala allahu alayh wasalama qadamaka fi salaati bina inaad na dushisid buu kuu hormariyey ayaama maradihi markaas uu nabiga jiranay fa sallaynaa waraa'aka biamrihi fasalaynaa waan dukanay waraa'aka gadaashaada bi biamrihi baan ku dukanay faman aladii yuakhiruka yaa ku dibmari karo bacda taqdiimihi nabiga markuu ku hormariy iyaaka adiga marka qiyaas fiican weeyaan wa kaana rasuulu llahi sal allahu alيh wasalama yatakalamu kii ka hadla buu ahay fii shani abi bakrin nabiga wuxuu ka hadli jiray amarka abu bakrin fii xaali xayaatihi bimaa uu ku hadli jiray yubayinu lisaxaabati u cadaynaya annahu abuu bakrinkii axaqu nnaasi biاlkhilaafati madaxnimo kan ugu xaqsan inuu yahay bacdahu sala allahu alayh wasalam falidaalika sidaas bay itafaquu calayhi ay isugu waafaqeen waijtamacuu way ku kulmeen marka madaxnimadiisi markaasuu yihi faاntafacuu bimakaanihi wallahi wayna ku faa'iideen abuu bakrin madax inay ka dhigteen diinti wanaagii ugu hor noqday faاntafacuu way ku nafcisteen o ku faa'iidaysteen bimakaanihi madaxnimada uu ahaay wallaahi baan ku dhaartay wartafacuu way kor noqdeen oo macnaha ummad saraysay noqdeen ummadda islaamka hadda hoos bay ku socotaa abuubakrina kor bay ku noqdeen oo dhul buu qabsaday ummadda islaam kelimadooda kor buu ka noqday xataa qaaluu ina allaha nasara alislaama biabi bakrin yowma ridda wa baxmed bni xambali yowma almixna oo markii qur'aankii waa makhluuq lalahay marka wartafacuu xataa qaala abu hurayra radia allahu canhu wallahi aladii laa ilaaha ilaa hu lowlaa ana abaa bakrin istukhlifa lamaa cubida allah abu hurayra ku dhaaran jiray ilaahay baan ku dhaartay lowlaa ana abaa bakrin istukhlifa abuu bakrin in madax laga dhigati ma ahaateene lamaa cubida allah maba ilaahay wax caabudo lama arkin ummadda gaalay kuwada dhammaan lahayd walamaa qiila lahu markii loo yiri mahya abaa hurayra war abaa hurayra waxaas ka aamus hadalkaas mubaalaqa weeyaan xadkii baad ka bixisay markii lagu yidhaahdo qaama wuxuu keeni jiray oo is istaagi jiray bixujati sixati qowlihi qowlkiisa inuu saxiix yahay xujadeedii uu la imaan jiray fasadaquuhu fiihi way u rumeeyeen wa aqaruu bihi wayna u qireen arintaas ayada ah oo waxaa ka mid eh markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhintay waa tii carabti badigeed qaar islaamka ka baxay qaar sakada diiday inay u kala baxeen wax yaroo madiine iyo wamaa xawlahaaba soo haray markaasuu abuu bakrin wuxuu iri waan la dagaalamaya markaasaa cumar iyo raggii waaweynaay oo mowqifka inay la qaataan ahayn waxay ku yidhaahdeen sideed ula dagaalamaysa dadkan oo qaarkood laa ilaaha ila allahu bay markaasuu abu bakrin wuxuu iri hadday laa ilaaha illa allahu yidhaahdaan oy sakadi diidaan iska dhaafa xerag ay nabiga macnaha ay nebiga markuu joogay ay u keeni jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalamaya wallaahi low manacuuna ciqaalan kaanuu yu-aduunahu ilaa rasuuli illahi laqaataltum calaa manci sidaasuu yiri marka cumar iyo raggii kale waa markii hore arinta waxaa galay wareer ilaa markii dambe aan ilaahay qalbigeena uu ku sharxa bay yihaahdeen xaqa abubakrin ilaahay uu tusiye inuuna tusiyo markaasaa la yidhi hadaad la dagaalamayso qoladan ahlu riddada ah dhib ma laha laakiin jeeshkan oo usama oo inay ka dagaalamaan maxaan ku irahdaa shaam iyo dhulkaas loo diray jooji ayagan aan kaalmaysano sidan qoladan murtadiinta aan diinta ugu soo celino markaasuu hadana ku khilaafo wuxuu jeesh uu nebiga diray nin dib u dhigaya ma aha dhaqaaq buuri meeshii nebiga kuu diray aad intaa kalena waa la dagaalamayna markaa fiiri ummadii qaar waxay musaylimo iyo majmuucadiisa waxay sheegteen nebinimo qaar waxay waa ridoobeen waxay yidhahdeen islaamkan nebi maxamed hadduu dhintay caaqiba ma annaga yaanan ugula dilin qaar waxay yidhahdeen islaamkii waa nahay laakiin xoolihii zakadii aan bixi jirna waa ka baxna nebi maxamed awal looge jira nebigana waa dhintay marka dhibkaasaa yimid markaasuu dagaal ku qaaday wuxuu iri haddii ilaa qoortayda ay madaxa ka zuusho dagaalkaas waan wadayaa buuri diintana ma ogola ayanqusu diinu wa ana bayna adhurikum uri diintii nebiga kor u geymaan dib u laabayaa buuri wax dhacaya ma aha marka sidaasuu dagaalkii ku galay abu bakrin radia allahu canhu ثuma khilaafatu cumar baa ku xigtay ibni khadaab radi allahu canhu wa ardaahu wuxuu ku helay biistikhlaafi abi bakrin abu bakrin baa madaxnimada ka dhigtay laba sano markuu hayay yuri ummadda waxaan u magacaabayaa gadaashayd inay madax u noqdaan cumar bn khadaab buuri biistikhlaafi abi bakrin iyaahu uu khaliif ka dhigay iyo w itifaaqi saxaabati calayhi saxaabada isku waafaqay bacdahu bacda abi bakrin markuu dhintay abu abubakrin cumar asaa magacaabay markuu dhintayne saxaabadii isku waafaqday waxaa layihi go-aanka abubakrin qaatay anagana waan ku waafaqnay haday diidaan dhibaa imaan lahaa ayib marka cumar eh, bn khadaab khilaafadiisa tacyiin min abi bakrin wa abu bakrin sida raajixaane ikhtiyaar min asaxaaba weeyaan marka boqortooye iyo Eh, maxaan ku iraahdaa eh, xoog iyo awood ma jirine ummadda ninka ugu taqi badan oo ilaahay ugu dhow oo haddana ummad maamuli karo yaa loo doortay wa injaazu llahi subxaanahu wa tacaala bimakanihi fi iclaaءi اlislaami wa icdaami shanihi wa wacdihi wa yuminuuna ama yactaqiduuna khilaafata cumar wa injaazi illaahi subxaanahu wa tacaala bimakaanihi ilaahay wuxuu asiga uu cumar ibn khadaab ku gaarsiiyey injaaz waxaa layidhahdaa horumarka injaazkii wuxuu ilaahay horumar ku gaarsiiyey cumar oo fii iclaai lislaam islaamka in la saramari ah iyo wa icdaami shanihi shanigiisa islaamka la weydiiye oo la weyneeye ah iyo wa icdaami wacdihi ilaahay yaboohiisa macnaha waxa weeyaan cumar ibn khadaabna ilaahay baa waxaa weyaan horumar ummadda gacantiisa ku gaarsiiya waxaa la ogyahay mucdam alfutuuxaat fi cahdihi radia allahu canhu futuuxaadka islaamka ilaa eeraan in dhulkaas oo dhan laga qabsado ruum oo dhan lala wareego abuubakrna bilaabay cumarna waa dhamaystiray wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed